bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawawiyi raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu الnawawiyu raximah اllah wacan abi jacfarin cabdillaahi bni jacfarin radia allahu canhuma qaal ardafanii rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama data yowmin khalfah wa asara ilaya xadiidan laa uxadisu bihi axada min annaas wa kaana axaba ma statara bihi rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama lixaajatihi hadafun aw xaa-ishu naql yacni xaa-ita naqlin rawaahu muslim haakada mukhtasaraa baabkii kitaabkii ku saabsanaa aadaabu safar ayaan soo haynay waxa uu yihi imaamka raximah wa wacan abi jacfarin waxaa laga wariyey cabdillaahi bni jacfar ahaa radia allahu canhumaa qaal cabdillaahi bni jacfar bni abi aalib weeyaan qaala waxa uu yihi ardafanii rasuulullahi rasuulka ayaa ifangeliyey sala allahu alayh waali wasalama daata yowmin maalin khalfahu gadaashiisa ayuu ifangeliyey irdaafku waxaa weeyaan daabadda gadaal in laga saaro oo daabadiiba saarnaay xagga dambe ayuu iga fariisiyo iga saaray mhm. marka waa inay banaan tahay arrintaa iyadaa mar haddii nebigu uu sameeyey waa bannaan tahay laakiin shardi waxaa ah daabaddu inaynan dhibaynin hadday daabaddu daciif iska tahay oo laba qof hadday kortaba ay yacnii ama jajabayso ama ay dhibaatoonayso ma banaano iyada nacam dabcan <clears throat> daata yowmin maalin ayuu ifangeliyey khalfahu gadaashiisa ayuu iga fangeliyey wa asara ilaya waa ii siraystay xadiidan sheeko ayuu ii siraystay laa uxadisu bihi aanan u sheegaynin axadan axad oo min annaasi dadka ka mid ah waana igu sir qarsaday oo sheeko sir ah buu ii sheegay oonan cid u sheegaynin oo dadka ka mida buu yidhi waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka uu u sheegayo labaa loo kala qaadayaa wax diin ku saabsan oo tabliiq inuu dadka gaarsiiyo nabiga sala allahu alayh ali wasalam la faray wixii inuu dadka gaarsiiyo la faray nabiga sir ma ka dhigi jirin iyo laakiinse waxyaabahan aada maqlaysa hadda waxbau igu siraystay waa arrin aan hadda diinta ku saabsanayn oo bimacnaa xaajo iyo dano kale iyo waxyaabo kale iyaga ka dhexeeyo ama asagaas marka uu u baahan yahay iyo wax lamida unba yacni marka uu ku siraystay wailaa nebiga dacwada ma kala reebi jirin oo fasdac bimaa tu'maru baa la layidhi waxaa lagu amraayo kor u qaad waacrid eh, fasdac bima tu'mar waxa aad yacni lagu faraayo eh, la jaaro kor u qaad baa la layidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah risaalada inuu dadka gaarsiiye nabiga waa la amray marka tan oo kale hadda umuur oo hadda waajib iyo nahy eh, amar iyo nahyi iyo wax ku tacalluqo ma ahayn <clears throat> wa kaana nebigu waxa uu ahaa ayb wa asara ilaya xadiidan bau ii siraystay laa uxadisu bihi aanan u sheegaynin axadan axad oo min annaasi dadka ka mid a markaasu arrin kale ayuu ka hadlayaay wuxuu leeyahay wa kaana nebigu wax uu ahaa axaba maa shayka loogu jacayl badan yahay istatara bihi rasuulullahi rasuulka oo isku qariyo lixaajatihi xaajadiisana oo iskugu qariyo markuu xaajo gudanayo ou saxaro ama kaadi iyo uu sameynayo waxa uu isku qariyay wuxuu u jeclaan jiray hadafun hadaf shay yacni waxaa weeyaan shaakhis oo dhulka kor yacni shay yacni dhulka korkiisa laga soo kor kor uga soo qaadan shay dhulka kor uga soo qaadan oo hadaf noqon kara yacni lacalla haddii la kabdhaban lahaayoo kale shay lagu kabdhaban kara nacam oo yacni kabdhow oo kale laga dhigan kara hadafku marka waay wixii kor dhulka kasoo taagan oo meel yacni dhulka korkiisa saa uga soo taagan ee la arki karo ee qof haddii uu doono inuu shiishana uu shiishi karo nacam marka sidaa hadaf bou jeclaa aw amase xaaishu naklin ama yani timir eh, aw xaa-ishu yacnii wuxuu ujeedaa xaa-ida naklin yacni timir eh, beer timira deydkeeda oo kale beerta timirta deydka lagu wareejiyo oo kale ayuu marka inuu isku aadiyo ou jeclaan jiray wa kaana hadafun kaanada marka isimkeeda waa hadafun wa kaana hadafun aw xaaishu ishu labadaaba waxay ahaayeen axaba mastatara bihi wuxuu isku qariya ka loogu jacayl badan yahay rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama lixaajatihina ou iskugu qariyo xaajadiisa nacam marka uu xaajo gudanayo rawaahu muslim haakadaa mukhtasaran maxalu shaahidka wuxuu ahaa ardafanii rasuulullahi inay bannaan tahay qofka musaafir aadaabu safarna ay ka mid tahay qofka inuu daabadda oo wataa qof kale gadaal u kasoo saari karo haddaynan iyada ku dhibaatoonaynin wazaada fiihi lbarqaaniyu wuxuu ku daray abubakr albarqaani biisnaadi muslimin muslim isnaadkiisa bacda qowlihi xaaishu ishu naqlin fadakhala nabiga wuxuu galay xaaidan xaaid dir meel deyr abuu galay lirajulin usugnaatay oo min alansaari deyr yacni xaa waa timirta beerta timirta waxa lagu soo wareejiye deyrkao kale looga dhigo lirajulin nin usugnaato min alansaari ka mida fa idaa fiihi waaba dhexdiisa iyadoo uu yahay jamalun rati falamaa ra-aa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam ratigii markuu nebiga arkay falamaa goortii ra-aa ou arkay huwa ratiga yacni rasuulallaahi markuu arkay sala allahu alayh waalihi wasalama jarjara yacni waa sawdeeyey waa ololay waa qayliyey waa cabaaday yani jarjara waa cabaaday oo wadeerafad waxaa shubanta caynaahu labadiisa indhood baa shubmeen oo waa ooyey faataahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigii baa u yimid famasaxa waa masaxay saraatahu ayuu masaxay kuruskiisa ay sanaamahu kuruska ayuu saa uga masaxay wadifraahu iyo meesha uu ka dhidido ee dhegta gadaasheeda ancam dhegta gadaasheeda meesha uu ka dhidido ayuu saa uga masaxay fa sakana waa iska xasilay ratigii markaa fa qaala waxa uu yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam man rabu hada aljamali waa kee ratigan ninkii iska lahaa aaway man rabu hada ljamali ratigan kan ah kii iska lahaa aaway oo waa kee yani waa kee kii iska lahaa waa kuma liman hada aljamal liman yo usugnaada hada aljamalu ratigan fa jaa fatan nin dhallinyaraa yimid oo min alansaari ansaartii ka mida faqaala waxa uu yidhi haadaa kani ratigani lii anuu ii sugnaado anaa iskale yaa rasuul allah faqaala waxa uu yidhi afalaa tattaqi llaha war miyaadan ilaahay ka cabsanaynin fii haadihi albahiimati middan aflayda ah oo aanan hadli karin ee xayawaankan ah bahiimadan yani xoolahan tan ambiyaadan ilaahay uga cabsanaynin allatii taas oo mallakaka allaahu ilaahay uu ku milki siiyey iyahaa iyada fa innahu isagu yashkuu ilaya waa iiga kaa dacwooday oo waa iiga kaa cawday annaka adiga wuxuu ii sheegay annaka adiga tujiicuhu inaad baahinaysid oo aada baahi u dilaysid annaka adiga tujiicuhu inaad baahinaysid wa tud'ibuhu oo aad noojinaysid baahi iyo daal inaad isugu daraysid yacnii baahi iyo shaqo badan ayaad isugu dartaa warawahu abu daawuuda ka riwaayati lbarqaniy abu daawuudna sida barqaani oo kale oo kale ayuu u wariyey waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka qeybtiisan dambana in yacni daabadda lagu safraayo ama lagu dhaqmaayo in la ilaaliyo oo yacni loo naxariisto oo aan culayska lagu dhibin oo aan baahi loo dilin oo cuntadeedana la siiyo aday waajib kugu tahay oo kitaabu nafaqaad markay culimmada fiqiga uga hadlayaan daabadda in la nafaqeeyo ninkii xoola le waajib bay ku tahay inuu xoolaha nafaqeeyo xadiid kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay naag baa waxay u gashay naarta mukulaal ay xabistay oo aynan ma sii daynin si ay iyada u qaraabato cuntana uma keenin naartay ku gashay xadiid kale wuxuu ahaa haween zaaniyada jannada waxay ku gashay oo muslim ahayd laakiin oo sidan kale laakiin zinada ku ibtilaysnayd ayaa jannadii iyadana waxay ku gashay ey ooman oo ay haraad bixisay oo ay biyo siisay ayay iyaduna janno ku gashay acmaashu marka wax yaraan ma galaan acmaasha nacam acmaasha wanaagsan ina yaraan ma gasho oo ey muxuu taraa ey haddii biyo la siiyo maxaa laga helaa in la dhaho ma aha nacam mukulaal maxay dhibaysaa hadday dhimato yacni oo baahi loo dilaa dhibka ay leedahay waa maxay maya nacam waxa inaan la yaraysanin oo ilaahay xayawaanka looga cabsado weeyaan nacam ayb marka sharciga islaamkuna yani maxaasinta islaamka waxaa kamid a ah xayawaanku waa u naxariista islaamka haddana naxariistaas huluwi kuma samaynin oo ma dhihin xayawaanka yaa la raranin waa loo naxariisana haddii la yiraahdo laakiin yaa la raranin naxariistay kamid tahay naxariista kamid maahan taas maxaa yeelay bani aadamkii ka qiimaha badnaa oo ilaahay dhulka u keenay inuu alla caabudo masaalixdiisii ayaa cadilmayso mayso nacam haddii la yiraahdo awrta haddii la koro waa lagu yacni waxaa weyaan iyadii baa culays lagu dilayaa xayawaanka waa loo naxariisanaa lama qalanayo caano lagama cabaayo waxaa weyaan lama raranayo haddii la yihahdo xayawaanka ilaahay muxuu u abuuray marka waa yahay marka dadna qaarkood quluwi bay ku sameeyaan dadkan xayawaanka aan u doodnaa dhaho quluwi bay ku sameeyaan ka badbadis yacnii xayawaanka in aada loo dhibana ma aha oo qofka xoolihii uu ku shaqaysanayo dameerkii uu ku shaqaysanayo inuu baahi u dila ma aha oo markuu rarka ka badiya ka badiyana oo isku soo tuuro laamiga oo kusoo tuura ma aha nacam ayb dhinaca kale yacnii marka waa wasad islaamku wasad weeyaan kaana waa reebay kanna waa reebay sidaa marka ogo qowluhu difraahu huwa bikasri daali lmucjamati daal la hal dhibiceeyey oo la hoos dhiga ayaa la akriyey waiskaan ilfaa-i iyo fa-da oo la reebo difraahu wa huwa lafdun erey weeyaan mufradun mufrad oo muanathun oo mu'anah ah qaala ahlulugati waxay dhaheen addafra almowdicu aladii waa meesha yacraqu min albaciiri ratiga uu ka dhidido khalfa aluduni dhegta gadaasheeda ah meesha dhegta ka dambeysee ratigu uu ka dhidido weeyaan wa qowluhu tud'ibuhuna ay tutcibuhu aada noojinaysid wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam kunaa waxaanu ahayn idaa nasalnaa haddii aanu degno mansilan makaanu deg meel la dega haddaan degno laa nusabixu ma aanan sunnaysan jirin xataa intiina xulla rixaala xataa intiina xulla aan furno arixaala yacnii gaadiidka ilaa aan ka furno oon rarka ka dejinno salaad sunnaa iskama aanan geli jirin yani waxuu ka wadaa anagoo salaadda u dadaali jirnay oo salaadda waxaan ka jecelnahay aan la arkin haddana marka aan safarnahay oo aan degno waxa ugu horreeyan ka bilaabayna inaan xoolaha horta culayska ka dejino markaa kadib aan sunno iyo geli jirnay xoolihii culayska iska saaranya iskama anaan sunnaysan jirin saxaabada marka naxariistooda bal fiiri fahamkooda fiiri umuurahaasay u kala hormarinayaan isay ugu kala muhiimsantahay balaag nacam ayb kunaa waxaanu ahayn buu yidhi idaa nasalnaa haddii aanu degno manzilan meel la dego laa nusabixu ma anan sunaysan jirin laa nusabixu ma anan sunaysan jirin xataa intii naxulla aan ka furno arrixaala rarka ilaa aan ka furno awrta ama yani wixii la raranayo markaas rawaahu abuu daawuuda biisnaadin calaa shardi muslimin wa qowluhu laa nusabixu ay laa nusalli naafilata sunnada ma anan tukan jirin wa macnaahu macnuhuna waxaa weeyaan anaa anagu maca xirsinaa dadaalkeenna lala qabo cala salaati salaada aan u dadaalno laa nuqadimuhaa ma aanan hormarin jirin salaadii calaa xadi rixaali kama aanan hormarin jirin rarka in la furo la dejiyo wa iraaxati dawaabi iyo xoolihii loo raaxeeyo salaada iyo xoolihi loo xoolahan hormarin jirin salaada sunadan ayb marka tanaa laga qaadanayaa marka iyada waxaa laga qaadanaya xayawaanka in loo naxariisto ayb xayawaankan marka ilaahay waxuu ugu talagalay manaafacaad in la rarto caanaha in laga cabo la qasho hilibkiisa la cuno iyo wixii qofka uunan qaban karin ee culays ku ah inay u qabtaan ayaga laakiin waxaa laga rabaa inuu nafaqeeyo dadku ayaga laftirkooda marka waa kala duwan yihiin ummadda qaar baa waxaa weeyaan xayawaanka ama yacni geelaba aada moodaa inay yacni aada agtooda yacni intay quluwi badan inay ku sameeyeen oo ay gaarsiiyeen yacni inaanba la korinba nacam oo geeli awrtii yacni inaan la fuulin oo qofka yacnii haddii uu safrayo kale masaafo dheer uu ku socdo waa ku dhinac lugeynayaan nacam horta waa la kori jire nacam xilliga rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam dadkuna yacni saas waa u isticmaalaan habkaana waa loo isticmaalaa xataa marka haddii la arka nin awrtii fuulayo koraayo macnaheedu maaha inuu inuu inuu yacni u u qalad ka galayo oo uu qalad sameynayo ma ahan inuu qalad sameynayo macnaheedu ma ahan wahaakada dad iyagu waa kala duwanyihin say u isticmaalaan dad baa horta yani habab kala duwan baa loo isticmaalaa nacam dadku isku wada isticmaal kuma ay kuma samaystaan muhiimku waxay tahay qofku inuu ku intifaacsado laakiin oo u naxariisto nacam taa un baa laga rabaa qofka intifaacaaga adiga yani qofka kale intifaaciisa kama fiicna baabu icaanati rafiiqi baabu icaanati rafiiqi rafiiqa midka safarka rafiiqa kugula ah u kaalmayntiisa loo kaalmeeyo ayuu u baab yahay saaxiibkaaga safarka inaa u kaalmayso fil axaadiidu kahiiratun baa ku sugan taqadamad soo hormartay ka xadiidi wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi qofka ilaahay kaalmihiisa ayuu ku jiraa inta addoonku oo walaalkii kaalmihiisa ku jira wa xadiidu kullu macruufin macruuf kastaa sadaqatun weeyaan iyo ashbaahihimaa baa noo soo hormaray wacan can abi saciidin alqudriyi radia allaahu canhu qaal baynamaa wuxuu yihi xilli naxnu anagu fii safarin safar aanu kusugan safar dhexdiis aan ahayn id jaaa rajulu nin baa yimid calaa raaxilatin gaadiid oo lahu isaga usugnaaday korkeeda ku sugan fajacala wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexleexinayo basarahu aragiisa yamiinan midig iyo washimaalan bidix qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxa uu yidhi man kaana man kaana macahu fadlu dahrin man ruuxii kaana macahu maciisa uu yahay oo haysto fadlu dahrin gaadiid dheeraad ah falyacud bihi ha ula laabto calaa man ruux laa dahra lahu gaadiid aan haysanin ninkii gaadiid dheeraada haysto gaadiid dheeraada ninkii haysto qofkaan gaadiid haysanin ha siiyo oo ha ugu kaalmeeya yacni waman kaana lahu fadlun waman ruuxii kaana lahu fadlu zaadin sahay dheeraada qofkay u sugnaatay oo haysto falyacud bihi ha ula laabto calaa man laa zaada lahu qof aan sahay haysanin qof aan sahay haysanin ninkii sahay dheeraada wato nin aan sahay haysanin ha ula laabto yacni safar baa maalan lagu wada jiraa safar baa lagu wada jiraa marka qofka waxaa laga rabaa ninna wuxuu haystaa sahay dheeraada ninkaan haysanin waxa ka siiyo nin baa gaadiid dheeraada wato gaadiidka dheeraadka kaan haysanin iyo lugeynayna sii isaga oo sidaa marka iskugu kaalmeeya fadakarahu wuxuu xusay min asnaafi lmaali maalka qeybihiisa ayuu sheegay noocyadiisa maa dakarahu intuu ka sheegay buu sheegay xataa ra-aynaa ilaa aan aragnay anahu laa xaqa anahu shaniya laa xaqa xaq liaxadin axad inaanu usugnaanin oo minaa anaga naga mida oo minaa anaga nagamida fii fadlin dheeraadba inuuna ugu sugnaanin yacnii ilaa aan anagu ka ra-iyeynay oo aan ka malaynay ka aragnay annahu laa xaqa xaq liaxadin axad inaanu u sugnayn oo minaa annaga nagamida fii fadlin dheeraad inaynan ugu sugnaanin yacni nin annaga nagamida wax dheeraada oo haystaba inuunan xaqba ulahayn ilaa aan sidaa aan uga malaynayba rawaahu muslim xadiidkaana laftirkiisa waa noosoowaa noo soo hormaray man kaana macahu fadlu dahrin fadlu dahrinna waxaa loo jeedaa yani gaadiid dahriga hadda dhabarka dhabarka gaadiid unbaa loo jeedaa hadda wacan jaabirin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalama annahu araada wuxuu doonay nebiga an yaqzuwa inuu duulo faqaala waxauu yidhi yaa macshara almuhaajiriina muhaajiriinay walansaari ansaarta jamaacadeyday ina min ikhwaanikum walaalihim waxaa ka mida qowman dad baa ka mida laysa lahum maalun maal aanu u sugnaaninoon maal lahayn walaa cashiiratun qaraabana aan lahayn falyadumma axadukum midkiin ha dumo ilayhi xaggiisa falyadumma ha dumo axadukum midkiin ilayhi xaggiisa ha u dumo alrajulayni laba ha dumo aw ihalaatata saddex ha dumo yacnii dadkii waxaa jira dadaan qaraabo lahayn maalna aan lahayn buu yidhi nabiga sal allahu calayh waali wasalam ee ninkii isagu yacni waxaa ninkii qofkiin dadkaasi laba ha ka qaato saddex ha ka qaato oo gurigiisa ha geeyo oo meeshaa yacni cunto iyo jiif ha ka siiyo inta ay wax ka helayaan ayb famaa liaxadinaa min dahrin ayb famaa liaxadinaa midkaan uma sugnaa famaa liaxadina min dahrin yaxmiluhu ilaa cuqbatun ka cuqbatin yacni axadihim famaa liaxadina midkaan uma sugnaanin buu yidhi min dahrin gaadiid gaadiidkaas oo yaxmiluhu qaado ilaa cuqbatun cirbin mooyaane ka cuqbatin cirbin oo kale ah yacni aadihim ka cuqbati axadihim midkood cirbintiis oo kale ayb yani waxuu ka wadaa ratigii bay iskaga degayaan nacam mid baa axbaar fuulaya mid baa axbaar haddana waa ka degaya axbaar kale haddana fuulaya ilaa iyaga laftirkoodii baan xaalkoodii uunan yacni dad aada u xoolo badan ma aysan ahayn iyaga laftirkoodi marka ninkii hal haysta xataa waa wuxuu samaynaya marka si uu uga faa-iideysto qofkaa walaalkii uu kaalmaynayo cabaar markuu ku socdo isaga ratiga inta ka dego ayaa kii kale u koraya haddana qaala fadamamtu ilaya thnayni aniga laba ayaan dumay buu yidhi jaabir aw halaathatan ama saddex ayaan dumay maa mana haysanin buu yidhi ilaa cuqbatun mooyaane nacam hal rukuub mooyaane nacam wax kale ma aanan haysanin ayb ilaa cuqbatun mooyaane ka cuqbati axadihim midkood cirbintiisa oo kaleo min jamali yacni uu ratigayga ii cirbiyo yani labaan aniga qaatay buu yiri amase saddex baan qaatay ratigaygaana wada fuulaynay nacam oo markaan cabaar ku socda waa uga degaya mid qaa qaaayo haddana fuulaya waa lugeynayaa aniga ka kalea haddana raacayo oo kii horaa ka degayo sidaasaa marka aan samaynayna buu yiri nacam ilaa aan marka maqsadkeeni iyo meeshii la rabay aan ku gaarno rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa wariyey isnaad saxiixa ah, ayaan ayuuna ku wariyey ayb marka gaadiidkii waa kaasa nacam oo baabkii marka dadka yani safarka rafiiqa qofka kula ah ha yeelaan sidaa markuu nabigu yiri saxaabadii waa yeeleen walidaalika marka safaradaas ayagu ay u socdeenna weliba safar daaca abuu ah ahaa oo mid kastoo ayaga kamid a ah, waxaa weeyaan waa jihaadayey oo iyaga waxay u socdeen khaswa ayagoo duulaan u socday sidaa ahaayeen asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim nacam ee dad marka xiqdi iyo xaasidnimo iyo yacni cudur qalbiga oo uga buuxo ayagu ay cudur iyo xaasidnimo isku qabaan ma aanay ahayn nacam ayb oo dad aada isu jecelna waa ahaayeen ayagoo ilaahay darti u dagaalamayana waa ku socdeen qaabka asaga nacam waana ku liibaaneen marka iyagoo yacni halkaas ratiyo shan qof ay iska daba ka daba socoto ama afar qof ka daba socoto waa ku liibaaneen haddana nacam ayb oo diintan iyagaana soo gaarsiiya annagana annagoo xoolo badan oo gaadiid fara badan haysanno haddana waxaa weeyaan waa ujeednaa xaalka aan meesha yacni diinta ay nala joogto waa aragnaa nacam ayb wax kale maan marka waa daacadnimada un wacanhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku waxa uu ahaa yatakhallafu inuu dib maraayo filmasiiri socodka socodka nebiga xoogaa gadaal ayuu soo mari jiray waa dib mari jiray oo ciidanka waa ka dabamari jiray muxuu sidaa u yeelayaa marka fa yusjii wuxuu soo kaxaynayaa addaciifa kan tabarta daran wayurdifu wuxuu waa fangelinayaa oo qofkii aan socon karin oo kale gaadiidkiisu soo saarayaa wayadcuu lahu waana u ducaynayaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud baa weriyey isnaad xasan ayuu ku wariyey xadiidkanna si kale ayuu noogu xadiidkanna si kale ayuu u tilmaamayaa icaanadii dhinac kaleu ka tilmaamayaa oo ninka imaamka waxaa laga rabaa ama abaanduuliyaha ah inuu ciidanka xoogaa yar ka yaro dambeeyo marka la soconaayo socodka lagu jira nacam si markaa qofkii tabar daranee dhaca oo kale oo usoo qaado oo uga warqabo xawaashooda inuu ka warqabo yani kii yacni daciifee tabar daran inuu soo qaado kii marka yacni aan socon karin oo kale sidoo kale inuu soo qaado inuu u duceeyo wahaakada nacam saasuu nabiga yeeli jiray sala allahu alayh waali wasalama nacam ayb laakiin hadda dadku waxyaabo kale isku xiriiriyaan waxyaabo kale ama yacni kooxaysi ama fikrad baa ka wada dhexayso ama koox bay isku wada yihiin ninkaanu marka waxaa weye intaas kooxda ku jirta unbaa dhaqankan rasuulka uu ku dhaqmayo kale hadduu samaynayo xataa inta kooxdiisa bisbuu u samaynayaa nacam amaa kooxdiisa waxaan ahayn shuqul uu kuleeyahay malaha nacam waxyaabo badan oo ka kamidana waa waa waa wa waa waa qaarna waa aragnay qaarna waa aragnaaba nacam ayb dad marka waxaa weeyaan muslimiina oo meel ku wada jiro oo ilaahay dartii yacni uwada uwada socdo oo ku wada jiraan oo waxaad arkaysaa yacni oo qaarna la reebaayo qaarna marka waxaa weyaan baabuur laga buuxinaayo nacam cadowgii baa loo reebaa kuwa kale cadowgii baana soo ayaa soo haaya nacam ayaa soo haaya taasoo kale ma ahan nacam oo qofkan yani waxaa weeyaan meesha islaamnimaa keentay oo yacni waxaa weeyaan aduu kula mid yahay qofkan marka walaalkaaga muslimka ah inaa u kaalmayso weeyaan ood soo qaado hadduu daciif yahay ood cadow aadan uga tegin nacam ayib wixii uu maro marka inaad la marto wixii aad u kaalmayn kartana inaa u kaalmayso laakiin kooxdaada haddaad meesha ka qaadato keliya inta kale waa unu muslim ayb <coughs> rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan baabu maa yaquulu idaa rakiba daabata lisafar baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay yaquulu uu dhahayo qofka idaa rakiba haddii uu koro addaabata daabadda haddii uu koro lisafari safar darteedna uu u koro gaadiidkiibuu koray waa safrayaa dayaaraddiibuu koray baabuurkiibuu koray ratigiibuu koray iyo dama dameerkii wuxuu u koraya muxuu akrinayaa marka muxuu dhahayaa adkaarta adkaarta mxuu halkan marka adkaartii buu ku sheegayaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wajacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun yani halkan marka waxyaabihii lagu akrinayo musanif uu ku sheegi doonaa islaamka wanaagiisana waxaa kamid a qofka gaadiidkan ilaahay siiyey inuu ka shukriyo alla oo weyneeyo allihii gaadiidkaas u sameeyey u diyaariyey isaga allihii abuuray inuu alla baryo dadka uu ka tegaayo gurigiisa uga tegaayo ka safraayo inuu u duceeyo isagiina inuu duceysto waa maxaasinta islaamkay ka mid tahay amaa dadka kale waxaa weeyaan iyagu marka ay safraayaan oo kale muustika safarka uu ku bilowdaa nacam oo dhegihii baa loo raaxeynayaa baa laleeyahay waxaad arkaysaa marka maraakiibtii oo badweyntii dhex quusayso oo badweyntii marayso <clears throat> diyaaraddii oo jawigii ku jirto ayaa macaasi la sameynayaa nacam oo maraakiibta intaasoo waxaa ku yaallaan yacnii khamri baa lagu cabaa muustikaa lagu tuntaa oo waa lagu zinaysanayaa waxaasoo yacni baddi baana lagu dhex jiraayo ogow nacam sidaas ma ahan islaamkii nacam sidaa ma ahan nacam dhagaha waxaad ugu raa yani dhagaha waxaad ugu raaxayso iyo qalbiga waxaa ugu raaxayso waa inaad adigiina ducaysatid ehelka aad ka tagtana u ducaysid ilaahayna inaad weyneysid gaadiidkan ilaahay kuu sakhirana inaad ku shukriso waa afar shay weeyaan nacam adkaarta marka ducooyinka rasuulka ee safarka intaasay ka koobnaan jirtay baran marka ducooyinkan marka in la bartee la xifdiyo ee la akriyo weeyaan wa jacala lakum alla wuxuu idiin abuuray ama uu idiin yeelay min alfulki doomaha xaggooda wal ancaami iyo xoolaha maabuu idin yeelay tarkabuuna aada koraysaan litastawuu si aada uga sara martaan calaa duhuurihi dhabarkiisa korkiisa uma markaa dabadeed tadkuruu alla idiin yaalay inaad dusha ka kortaan uma markaa dabadeed tadkuruu aada xustaan nicmata rabbikum rabbigiin nicmadiisa aada xustaan idaa goortii istawaytum aada ka sara martaan calayhi daabadda korkeeda wa taquuluu aada tiraahdaan subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun intan baa la dhahayaa subxaana ay usabixu waxaan nasahayaa aladii allihii sakhara lanaa noo sakhiray annaga haadaa kan noo sakhiray gaadiidkan haadaa markuubkan way waa gaadiidkan la koraayo ama baabuur ha ahaado ama dayaarad ha ahaato ama markab ha noqdo ama eh, gaadiid afar luglahoo rati wax lamid ah ha ahaada wamaa kunnaa anagu ma anaan ahayn muqriniina kuwii awoodaayo lahu isaga ma anaan awoodin annagu kuwa awoodo manihin oo ratigaan sidaan u weyn oo aada korka uga dhacaysid adiga asaa kaa awood badan oo waxaa dhici karta inuu iska kaa tuuro oo kugu istaago waa dhimanaysaaba nacam bani aadamkan tabarta daran baa tahay nacam dayaaradan hawada iska heehaabayso ilaahay unbaa celinaayo markabkiina sidaasoo kale waay isaga laftirkiisa nacam wamin aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam in yashaa yuskini riixa fayadlalna rawaakida calaa dahrihi ilaahay hadduu doono dabeeshow ka xiraa maraakiibtan dabeesha haddii laga xiro waxay noqonayaan wax unbadda kor fadhiya un keliya socodkii baa ka wareeraayo dabeeshay ku socdaan dabeesha yaa abuurayna yaa iskale yaa wado ilaahay baa iskale abuurayna nacam ma ahan inuu kula weynaado markabkan ciddii samaysay nacam diyaaraddan ninkii sameeyey inuu kula weynaado ma aha waa inuu kula weynaado allihii isaga abuuray horta nacam kan sameeyey allihii abuuray allihii ku ilhaamiyey oo baray inuu waxaan sameeyo kan dayaaradan laftirkeeda hawada ay ku soconayso allihii sakhiray nacam waa aragtay hawada markay wax yar noqoto diyaaradda nacam ayb argagaxa dadka ku dhacaayo iyo haddii yani jawgi waa xumaaday marka la yiraahdo hawadu ay xumaato ummadda waa ogtahay nacam marka waxaan o dhan ilaahay baa dadka u sakhiray allahaasaa la rabaa marka inay ku xirmaan allaha keligii inay caabudaan baa la rabaaye waxaan waxba taraynin inay caabudaan ma aha wa inaa anaguna lamunqalibuuna kuwii laabanayaana oo gadoomaya ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah rabbigeenaana u soconnaa aakhiradiina waa lagu xusuusinayaa marka maxaa la dhahayaa marka gaadiidka la koro isaga kuu tilmaa kuu sheegi doono allaahu akbar allahu akbar allaahu akbar subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa wainaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun ayb wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa ida stawaa hadduu ka sara mara calaa baciirihi ratigiisa khaarijan xaal uu yahay mid baxayo ilaa safarin safar u baxaayo kabara halaatan saddex jeer buu kibaaranaye <coughs> <coughs> saddex jeer buu allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhahay uma <coughs> qaala wuxuu dhahaya subxaana aladii sahara lanaa hada <clears throat> subxaana aladii allihii baa nasahayaa <clears throat> sahara lana anaga noo sakhira haadaa kan wamaa kunnaa lahu muqriniin wamaa kunaa ma aanan ahayn muqriniina kuwii awoo awoodaya lahu isaga yacni kuwii iska kaxaysta oo gacanta qabsada ma aanan ahayn anaga awooddaa malihin ratigaan inaan iska kaxaysano ilaahay baa noo sakhiro <clears throat> wa inaa anaguna lamunqalibuuna kuwii gadoomayaannaha ilaa rabbinaa rabbigan intii kaa u gadoomaya allahuma yaa allahu allow inaa nasaluka allahuma inaa nasaluka fii safarinaa hada albira waltaqwa wmin alcmali ma tardaa allahuma hawin calayna safarana hada wadwi cana bucdah allahuma anta asaaxibu fi safari walkhaliifatu fi lahli allahuma inii acuudu bika min wachaaءi الsafari waka'aabati اlmandari wa suuءi اlmunqalabi fi اlmaali wاlahli wاlwalad sidaa buu dhahayaa marka <clears throat> saddex allahu akbar aayaddii allaahuma ya allahu allow inaa anagu nasaluka waxaanu ku su-aalanaynaa fii safarinaa safarkeennana haadaa kan ah albira khayr baan ku weydiisanaynaa wataqwa alla ka cabsi baan ku weydiisanaynaa wa min alcamali camalka xaggiisana maabaan ku weydiisanaynaa tardaa aad ka raalli noqonayso allaahuma yaa allahu allow hawin fududay calaynaa anaga korkeenna safaranaa haadaa safarkeennan kan ah ilaahu noo fududay wadwi ilaahu duub canaa anaga bucdahu wadwi ilaahu duub canaa anaga noo duub bucdahu fogaantiisa safarkan fogaantiisa dheerna ilaahu noo soo gaabi noo soo duub allaahuma yaa allaahu allow anta adigu assaaxibu baa tahay fi safari allaahuma yaa allaahu allow anta adigu assaaxibu baa tahay ka nala sa nala socdo oo yacnii fi safari safarka dhexdiisa nagula socdo yacni ilaahu waa nala jirtaa waay adaa nala jiro oo noo kaalmaynayo oo noo gargaarayo ilaahu adaa nala jiro waay naam maan ilaahay magac musaafir layraa in loosoo in lagu magacaabayo saa lagama wada macnuhu waxay tahay ilaahu safarka adiga ayaa naga warqabo oo nala jirto adaa nala jirto oo na kaalmaynayo waalkhaliifatu baa tahay ilaahu midka yacnii noogaa wakiilka oon wakiilka uga dhiganay fil ahli ehelkii ehelkeenii aan kasoo tagnay oon kasoo safarnayna ilaahu adaan kaaga soo tagnay ilaahu safarkana adaan nagula jiro nagu kaalmeynayo ehelkiina adaan kaaga soo taganay walkhaliifatu fi lahli marka ilaahay isaga yani halkan marka xadiidkan culimada waxay u daliishadaan qowluhu tacaala waid qaala rabuka lilmalaaikati inii jaacilun fi lardi khaliifatan markuu ilaahay leeyahay dhulka waxaan ka yeelayaa dhulka dhexdiisa mid khaliif ah aadam marka aadam iyo ilmihiisa iyo uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi dhulka dhexdeesa waxaan idinka dhignay kuwo khaliifi khaliifiin ah khaliif waxaa la yidhaha ninkii qof bedelo w qofkii uu bedelay shaqadii uu qaban jiray qabto weyaan moogtahay marka halkan marka bacdi alculamaa waxay dhahaan bani aadamka ama imaamka muslimiinta ama nebi aadamba khaliifatullaahi fil ardi waay khaliifatullaahi khaliifkii alla waay fil ardi dhulka dhexdiisa uga khaliif ah cibaaradaas marka culamada ma saxsanay dhahaan maxaa yeele dhulka ilaahay cid wakiil uga a ah ma jirto isagaa ilaahay dhulka mas-uulka ah ayb ee khaliifku waxaa weeyaan qofka yani adiga shaqada kuu qabanayo markaad maqan tahay qofka shaqada kuu qabto booskaagii gala de ilahay cidba uma baahna soo ma garana ee bal ilaahay subxaana watacaala adiga markaad ehelkaagii ka maqan tahay asaga khaliif kaaga noqonayo oo ehelkaagii iyo maamulkoodii iyo wanaagoodii iyo maslaxadoodii asaga kuu xifdinayo kuu ilaalinayo marka inaa isaga khaliif laga dhigtaa nacam ee looma noqdo ducada marka allahuma anta saaxibu fi safari baa tahay walkhaliifatu baa tahay fi lahli ehelka midka looga khaliif dhiganayaa tahay nacam ahalkii marka waa ilmahaagii iyo xaaskaagii iyo waalidkaa iyo ilaahay baad uga tegaysaa allaahuma yaa allahu allow inii anigu acuudu bika waan kaa magan min wacthaai safari safarka daalkiisa wa ka-aabati lmandari mandarka iyo eegmada yacni xumaanteeda nacam yani wa aabati lmandari fiirmada yacni eegmada qofka yacni mandarkiisa ama eegmada la eegaahi dhibaatadeeda ayb inay ka muuqato yacni qofkii tagayuru nafsi qofka inuu yacni naftiisu daal iyo tacbaannimo inay ka muuqato inay iga muuqato ilahu kaa magangalayo wa ka lmandari mandarkii foolxumadiisii ayaan ilaahu kaa magangelayaa yacni habka aniga la ii arko ay dadku ay arkayaan foolxumadeedaan ilaahu kaa magangelayaa wa suui i lmunqalabi soo noqosho xumaanteedaan ilaahu kaa magangelayaa fil maali maalkii loo soo noqdo xumaan loogu soo noqdo walahli loogu soo noqdo xumaan iyo walwaladi iyo ilmihii xumaan loogu soo noqdo markaan soo gadoomo safarkii kasoo laabtana maalkii iyo ehelkii iyo ilmihiina ilaahu yaanan xumaan ugu soo noqonin ayb marka duca dhinacyo badan taabanayso jawaamiculkelim ah weeyaan waidaa rajaca hadduu soo laabanayana qaala markuu soo laabtana intaan buu dhahayay wasaada fiihina wuxuu ku ziyaadinayay ku darayay aaibuuna ibuuna taa-ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun sidaa markaad aragta magaaladaadii yacnii magaaladii dhismaheedii markuu kuusoo muuqdo safarkii kasoo gashay oo magaaladii dhismaheedii uu kuu muuqdo sidaan baa la dhahayaa marka intii hore waxaa lagu darayaa intaan aa-ibuuna waan soo laabanaynaa taa-ibuuna waan toobad keenaynaa allaan usoo laabanaynaa caabiduuna kuwa caabudaya allan lirabbina eh, caabiduuna kuwa rabbi caabudaan nahay lirabbinaa xaamiduuna ay xaamiduuna kuwa ammaanayaan nahay lirabbinaa rabbigeen rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey marka macnaa muqriniina mutiiqiina kuwii awoodo walwacthaauna bifatxilwaawi waawdoo la kordhigo wa iskaanil cayni cayntoo la reebo almuhmalati wabithaa ilmuthalathati thana saddex dhibiceeyo bilmaddi wahiya shiddatu weyaan waa darnaanta walka-aabatuna bilmaddi baa la akriyay wahiya tagayuru nafsi nafta doorsoonkeeda weyaan min xusnin min ajli xusnin murug darteed ay la doorsoonto wanaxwihi iyo wixii lamida walmunqalabu almarjicu weyaan waa soo laabashada wa can cabdillaahi bni sarjas radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safray yatacawadu inuu magangelayo alle min wacthaai safari buu ka magangelayay safarka raadxume safarka noogiisa wa ka-aabati lmunqalabi soo gadoomidda soo noqoshada raadxumadeeda waalxawri bacda alkawri nacam iyo waxa uu yidhi marka walxawri ayuu ka magangelayey yacni dhib bacd alkowni ahaanshaka bacd alkowni buu qoraya bad walxawri bacda alkowni walxawri soo noqosho nacam ayaan ilaahay subxaanah watacaala ka magangelayaa yani walxawri yani nuqsaan iyo xumaan bacd alkowni ziyaado ka gadaale nacam ziyaado kadib yani nuqsaan ayaan ilaahay ka magangelayaa iyadoo xaal fiican aad wax ku ogeyd haddaa ugu laabata asoo nuqsaamay oo xumaaday taasuu ilaahay ka magangelaya marka ayb saa macnayn doono ayb wa dacwati lmadluumi madluumka haba qofka ka la dulmiyey habaarkiisa ilaahka ayuu alla ka magangeli jiray wa suui lmandari mandar foolxumadiis xumaantiis fi lahli ehelkii iyo walmaali maalka dhexdiisa ehelkii iyo maalkiina mandar xumo iyo qaab xumo inuu ugu soo laabto ka magangeli jiray rawahu muslim hakada fi saxiixi muslim alxawri bacda alkown binuuni wakada rawahu tirmidiy wanasaa-iyu qaala tirmidiy wayurwa alkawr bira-i wakilaahumaa lahu wajhun buu leeyahay qaala alculamaau culimadu waxay yihahdeen wamacnaahu binuuni waraa-i marka la aqriyo nuun iyo ra acuudu billahi min alxawri bacda alkowni marka la aqriyo jamiican waxaa weye alrujuucu noqod min alistiqaamati laga noqdo xaalad hagaagsan aw iziyaadati laga noqdo ila naqsi loo laabto weyaan in ziyaado laga laabto oo loo laabto nuqsaan hoos lasii aado ama waa fiicnaydo cibaadadaadi iyo diinkaagii waa toosnaa markaasa waxaa ku noqotay marka waxaa weeyaan xumaan iyo nuqsaan diineed qaaluu wa riwaayatu raa-ina waxay dhaheen acuudu kaana yatacawadu min alxawri bacda alkawri marka la yihah riwaayada ra-dana ma-quudatun mid laga qaatay weyaan min takwiiri lcimaamati cimaamada wareejinteeda cimaamada marka madaxa lagu duubaa la wareejinaya mogta waa lagu wareejiyaa wa huwa lafuhaa duubitaankeeda weyaan iyo wa jamcuhaa ururinteeda wa riwaayatu nuuni min alkowni iyadana kown ayaa laga qaatay masdaru kaana yakuunu kownan idaa wujida wastaqara idaa wujida shayga haddii la helo wastaqara ou sugnaado macnuhu lak waa isku mid ayb oo wuxuu ka magangeli jiray min alxawri buu ka magangeli jiray nuqsaan inuu la laabto bacda alkawni bacda alkawni ziyaado ka gadaale ama bacda alkawri ziyaado kadib wacan caliy bni rabiicata qaala shahidtu caliy bn abi aalibin baan xaadira radia allahu canhu utiya iyadoo loo keenay bidaabatin daabad liyarkabaha si uu koro falamaa wadaca markuu geliyey rijlahu yani falamaa wadaca markuu saaray rijlahu lugtiisa fi rikaabi yacnii rikaabkii markuu saaray koorihii markuu saaray lugti qaala waxa uu yihi bismi illaahi bismi illah buu yihi yani meesha meesha yacnii lugta la saarta marka la koraayo daabadda la koraayo markii uu saa lugta u saartay ayuu bismi illaah yihi falama stawaa marku ka saro maray falama stawaa markuu kor maray calaa dahrihaa daabadda dusheeda markuu ka kor marayna qaala alxamdu lilah ayuu yihi uma qaala subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun baabuur baad koraysaa ama dayaarad oo kale jaran jarada markaad koraysa bismillaah kursigaagii markaad ku fariisatood kor noqotana alxamdu lilah subxaana aladii sakhara lanaa hada markaa wad uma qaala alxamdu lilah ayuu yihi halaaa maraatin saddex jeer uma qaala allahu akbar buu yihi halaaa maraat xadiidkan waxuu noogu daray xamdi marka alxamdu lilah aamdu bismi illah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxana ladi saharana uma qaala waxa uu yihi subxaanaka uma qaala waxa uu yihi subxaanaka inii dalamtu nafsii nafteydan dulmiyey faqfir lii ii dhaaf fainahu laa yaqfiru dunuuba ilaa anta dunuubta ma dhaafo ilaa adiga mooyaane uma daxika waa qoslay cali markaa uma daxika waa qoslay faqiila waxaa yidhi ya amiira almu'miniin min ayi shayin daxigta maxaa ku qosashay qaala waxau yihi ra-ytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigaan arkay facala inuu sameeyey kamaa facaltu sida aan sameeyo kale uma daxika waa qoslay markaa kadibna marka anna sidaasaan u qoslaya nabigaan ku dayanayaa buu leeyahy sala allahu alayh waali wasalam waa musalsal marka xadiidkan faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahiy min ayi shayin daxigta maxaa ku qosashay baan ku idhaahdana anigana qaala waxau yidhi ina rabbaka rabbigaa yacjabu wuxuu la yaabayaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala haddii uu yidhaahdo iqfir lii dunuubii yaclamu wuxuu ogyahay anahu isagu laa yaqfiru dunuuba dunuubta inaanu dhaafin hayrii aniga heyrkay ilaahay baa taa la yaabayo addoonkii markuu yidhaha ilaahu ii dembi dhaaf addoonkiisi oo ogaaday wax waxu dembi dhaafaan alla ahayn inaanu lahayn taabuu alla marka la yaabayaa cajabku marka waa sifa min sifaat illaahi tacaala annaga keenna lamid ma ahan laakiin waa annaga shayga aan la yaabayna waa wax filan waa nagu noqdo oonan filanaynin laakiin ilaahay wax walbaa waa ogyahay ilaahay subxaana watacaala wax ka qarsoon male isaga nacam laakiin mar hadduu sifadan isaga isku tiiriyey say tahay baan ugu rumaynaynaa macnaheeda xaqiiqadeedana ilaahay baan u udaynaynaa nacam kayfiyadeeda yani sida ay tahay na uma garanayno qeyb bay naga tahay ilaahay baan u udaynayna laakiin ma awileyno oo ma dhahayno yacjabu ina rabbaka rabbigaa yacjabu waxuu doonaa waay macnaheeda ama wuxuu u naxariistaa iyo ku macnayn maynasaas qur-aankana waa kusoo aroortay sifatu lcajab bal cajibtu wayaskharuun ayaa soo aroortay nacam qur-aanka waa ku timid bal cajibtu riwaayaadka mutawaatirkay kamid tahay nacam qiraaadka mutawaatirka a nacam bal cajibtu wayaskharuun sidoo kale waxaa soo aroxadiid kale waaba kusoo aroorto tiradii bay ka badatay kan baa kamid a ah rawaahu abu daawuud watirmidiyu xadii xasana wa qaala xadiidun wa fii bacdi nusqi xasanu saxiixun wahada lafd abi daawuud baabu takbiiri lmusaafiri musaafirka kibaarashadiisa allahu akbar inuu yiraahdo idaa sacida hadduu korayo athanaayaa buuraha yani karinta marka uu koraayo naam thaniyadu waxaa weeyaan wadada buurta ku dhex taalla ee laba buurood ay dhinacyada ka kala jiraane meesha yaraa marka buurta wadada ka ah ay ka tahay oo dadku ay maraan wadiiqada oo kale ah meeshaa marka uu korayo buurta uu fuulayo inuu allaahu kibaarto washibhihaa iyo buur wixii lamida meel dalcad ah wa tasbiixihi iyo tasbiixsashadiisa subxaana allahi inuu yiraahdo goorma idaaha badda markuu hoobanayo alawdiyata togaga meelaha togaga dooxooyinka markuu ku hoobanayana inuu tasbiixsado oo naxwihaa iyo wanahyi iska reebid la yska reebo can ilmubaalagati in lagu xeel dheeraado birafci sawti codka kor u qaadidiisa bitakbiiri kibaarashada takbiirta iyo wanaxwihi saddex tarjamaa noogu qoran tarjamo waxay tahay qofku markuu meel dalcada koraayo musaafirya inuu allahu akbar yiraahdo culammadu waxay yiraahdaan wuxuu allahu akbar u dhahayaa waxay tahay markaad buur korayso dhulkii baad ka dheeraanaysaa nacam oo yacni markaas nooc marka waxaa qofkii yani waxaa weeyaan sarreyn ayaa daatadiisu ama yani marka xaalkiisu daatadiisu way sareysaa oo dhulka waa ka sareysaa hadaad bur fiinteeda kora fuusho marka waxaa lagu dareensiina lagu xasuusinaa inuu ilaahay kaa weyn yahay subxaana wa tacaala shay kastaana inuu alle ka we ka weyn yahay baa lagu tusaya nacam markaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa leedahay nacam meesha uu sareysa haddaad doonto fuol adiga ilaahay unbaa kaa sareeya marka aada hoobanaysana toogaga iyo laga tarjamada labaad waxay tahay marka la hoobanayo dhulka laga degdeganayo waxaan ujeedaa dooxooyinka iyo meelahaas marka laga deganayo tasbiix yani marka dhulkii waxaa weya dalcaddii waa kortay waa ka degay hadda dan maxaa lagaa rabaa markaas iyadana tasbiix subxaana allah nacam ilaahay baa maxaa yeelay hoobashada yani kor waa sharaf hoostana hooseyntuna xoogaa nooc waxaa ku jira yacni waxaa weeyaan hooseynta iyo sareynta sareyntaa la jecel yahay oo yacni kamaal ah ma ogtahay dhamaystirnaanta waxay ku jirtaa sareynta marka sidaa darteed maadaama ad adu aada hoos sii aadeysid ilaahay ma marnaba ilaahay ma hooseeyo nacam marka ilaahay waad nasahaysaa waxaa ka hufaysaa oo aad ka dheereynaysa ad ka fogeynaysaa ceeb oo dhan iyo nuqsaan oo dhan iyo hooseyn oo dhan oo ilaahay ma hooseeyo subxaanahu watacaala ayb adkaartii marka macaanideeda saas waa marka ibnu sheekhulislaam ibnu taymiya macaanidaasay ka macneeyaan tarjamada saddexaad waxay tahay markaad takbiirsanayso codka inaadan kor ugu qaadin allahu akbar inaadan dhihin nacam hoostaada bis allahu akbarta hoos u dheh wacan jaabirin radia allahu canhu qaala waxau yihi kunaa idaa sacdnaa markaan korno buur markaan korayno kabarnaa allahu akbar baanu dhehayni waidaa nasalnaa haddaan degaynana sabaxnaa oo tasbiixsanayni rawahu lbukhaariyu dabcan marka in lagu dhaqmo waayo marka nacam ayb oo diyaaradaho marka yani qofku marka uu baabuur watoo kale oo buur u foolayo kale inuu allahu akbar allahu akbar yirahdo markuu ka degayna tasbiixdi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu ahaa wajiyuushuhu iyo ciidamadiisu idaa calow hadday ka kor noqdaan idaa calow hadday koraan fuulaan athanaaya yani buuraha wadiiqooyinka yaryar ee buuraha ku yaalo kabaruu allahu akbar bay dhahayeen waidaa habaduu hadday hoobanayaanna sabaxuu subxaan allah bay dhahayeen rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix sidaan baa marka la yeelayaa wa canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalama yani jeeshka laftirkiisa markau ilaahay ku xiran yahay ee uu takbiirsanaayo tasbiixsanaayo oo sunnadan fulinayo yani yani qalbigiisa tawaaduc badan baa soo gelaya nacam laakiin jeishku haddii uu kibir galo iyo yani bis yani idin wax idin idinla eg ma jiro wax idinka qatarsan male meeshaad gashaan yani waa galan tahay hadday is yiraahdaan garabkooda ilaahay ka baxa subxaana wa tacaala nabiga caleyhi salaatu wasalaam ciidanka jeishkiisu waa tawaaduc badnaa rasuulkaaba tawaaduc badnaa sala allahu alayh ali wasalam magaaladii uu ku dhashay maka ahayd ee laga bixiyey oo ka hijrooday markii dambe uu kusoo noqday uu gacanta ku dhigay oo uu qabsanayo de farxad ka weyn ma lahayn dabcan mowqifkaasoo kale xaaladan nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu soo galay isaga oo marada isloo isku daday hoos foor madax u foorarinayo nacam isagoo madaxiisa hoos u foorarinayo nacam isagoo ilaahay u tawaaducayo nacam ayb ee dadka kale laakiin maxay sameynayaan kibir nacam ayb meesha waxaa weeyaan yani kibir iyay yani eh, waxyaaba kibiroo lagu hadlo qofkiio laftirkiis iskibriyo oo aaladaas yani gacanta uu ku haysto ku dagaalamayo ay la weyn tahay nacam de waxaas ilaahay subxaana watacaala ma loogu ma diinka yani sidaa yani uguma looguma gargaaro tawaaduc ayaa loogu gargaaraa iyo kibir la-aan ahay markii dambena nebiga waa kii iska cafiyeyba dadkii xataa nacam ayb dadkii yani uu gacanta ku dhigay yani maka uu ku qabqabtay waa iska cafiyey rasuulka sal ll ly slam badankoodna waaba islaameen banaan ayb maxaa filaysaan inaan idin yeelayo yiri markaasay dhaheen akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan iyo wiil yani walaalkeen dhalay oo wanaagsan inaad inaad noqotaan rajeynayna ay dhaheen markaasuu yihi idhabuu fa antum ulaqaa iska tag uu yihi idinka waa waa laska kiin waa layska kiin daayey iska baxan aarsiga wax macnaha ma sameeyo isago nacam ayb waxa uu yihi marka waan abiayb eh, marka wafii riwaayati eh, oh, naam wacanhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh ali w slam idaa qafala min alxaji aw alcumrati nabigu haddii uu kasoo laabto xaj ama cumro kulamaa marmar kastoo awfaa u ka saro mara calaa haniyatin haddii uu ka saro maro meel wadiiqo ahoo buurku korkeed ku taallo aw amase fadfadin meel sareyso oo dhulka ka sareyso kabara halaatan saddex jeer buu allahu akbar dhahayay takbiirta tiradeeda xadiidkana loogu sheegay waa saddex allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma qaala wuxuu dhahayay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir aaibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allahu ilaahay waa kaga rumeeyey wacdahu ballankiisa wanasara cabdahu addoonkiisa waa u gargaaray wahazama alaxzaaba waxdahu axsaabtiina keligii buu jebiyey muttafaqun calayhi xadiidkaanna intaan buu noogu daray noloshaada dikriga waa la socdaa fiiri marka yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kahiiran markuu ilaahay leeyahay noloshaada o dhan buu dikriga la socdaa haddaad wax cunayso iyo haddaad seexanayso iyo haddaad safrayso iyo haddaad jihaadayso iyo haddaad salaad tukanayso noloshaada oo dhan baa dikriga oo la socdaa maxaa yeelay allihii ku abuuraad mar walba sheeg sheegaysaa magaciisa jacayl ayaana ka imaanaya in ilaahay la jeclaadaa markaas ka dhalanaysa wa fii riwaayati limuslimin riwaayo muslim usugnaatay idaa qafala haddii uu soo laabto min aljuyuushi ciidanka xaggiisa aw isaraaya aw ilxaji aw ilcumrati aw cumradi qowluhu awfaa ay irtafaca wa fadfadin huwa bifatxi ilfaa-i beynahumaa daalun muhmalatun saakinatun daal la dhibic tiray oo la reebay wa aakhiruhu daalun ukhraa baa ah wa huwa alghaliidu weeyaan meesha adag almurtaficu ee sareyso min alardi dhulka ka mida wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula nin qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inii anigu uriidu waxaan doonayaa an usaafira inaan safro fa awsinii ii dardaaran inaan safraan rabaayo rasuulka ilaahi ii dardaaran qofku markuu safraayo marka dadka ahlu fadliga ahlu cilmiga inuu yiraahdo waa safri rabaa maxay kula tahay ii dardaaran yani qaala nebigu wuxuu yihi calayka bitaqwa allaahi taqwo alla ogow calayka bitaqwa allaahi taqwada alla ku dadaal alla ka cabsi watakbiiri iyo allaahu akbar calaa kulli sharafin meel kastoo sarreyso korkeeda ha u dardaarmay marka takbiirtii waa taas marka taqwo allana ku dadaal markaad buurk meel buura oo sarreysa aa koraysidna allahu akbarta ha iloobin falamaa walla rajulu ninkii markuu jeestay qaala waxa uu yihi allaahuma yaa allaahu allow adwi lahu uduub allahuma ya allahu allow idwi u duub lahu isaga albucda safarka dherarkiisa ilaah usoo duub wahawin ilaahu fududay caleyhi isaga u fududay asafara safarkana u fududay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiisun xasan musaafirka in loo duceeyo hadau ku weydiisto yani dardaaran inaad taqwo alla u dardaaranto iyo wixii sunno aho safarka ku saabsan markau sii yani inaa u duceysid oo qeyb uga duceysid wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciisan ahayn fii safarin safar dhexdiisa fa kunaa waxaanu ahayn idaa ashrafnaa haddaanu ka kor marna calaa waadin tog hallalnaa waan tahliilsanayni laa ilaha illa allahu baanu dhehayna waa kabarnaa waa kibaaranayna allahu akbar baanu dhehaynay wartafacad wayna kor noqonaysa aswaatunaa codadkeenna faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi ya ayuha nnaasu dadow arbicuu calaa anfusikum irbacuu calaa anfusikum war naftiina u dhimriya fa inakum idinku laa tadcuuna u yeeri maysaan asama mid dhagoola a magacaysaan walaa qaa'iban mid maqanna u yeeri maysaan inahu alla macakum idinka maciinow yahay nacam ilaahay wa tacaala yani waa maciinow maciyadu marka inay tahay waa idin maqla maxaa u daliila isla xadiid kale nacam inahu alla macakum idinka la jirkiina ahaada inahu isagu samiicun weeyaan waa mid maqlid badan qariibun dhow yani macnuhu maaha ilaahay dadka safraayo ku dhex jiraa maaha macnaheed ilahay carshigu ka sareeya isagoo carshiga ka sareeya ayuu ku ayidayayo kula jiraa ayb marka waxaa ku tusaya marka inahu macakum in laga wado inahu samiicun inahu samiicunta u ka dambeysiyaa kutusaysaa hay irbacuu bifatxi lbaa-i ba-doo la kordhiga lmuwaxadati ay urfuquu u dhimriya bianfusikum nafafyaalkiina u dhimriya ayb naftiina u dhimriya xadiidkan marka dhowr xugun baa laga qaadanaya xugun waxa uu yahay marka takbiirada iyo la sameynayo in hoos loo dhigo kor loo qaaday macno kalena waa laga qaadanayaayo dikriga marka adiga aada dikri sameyneyso inaad hoos u dhigato dikriga mathalan salaada dikrigu asal wuxuu ku yahay in hoos loo dhigo salaada kadib tasbiix saa lagu yiri inaa cirka ku dhejisa maahanood qayliso subxaan allah subxaan allah subxaa allah subaa hoos inaa isaga akrisato dikriga sidiisaba haddaan lagu dhihin kor u qaad hoos baa udhigaysaa dikriga asalkiisa waa in hoos loo dhigo meelaha kor loo qaadayo waa lagu sheega daliil inay leedahay dikriga maxaa u badan marka waxaan niri dikriga waxuu asal ku yahay hoos in loo dhigo meelaha kor loogu qaadayo dikriga nebiga ayaadba uga dayanay isaga kuu sheegayo salaadaha oo kaleeta salaada maqrib imaamka kor u qaadaa meelaha marka lala xajka oo kale marka la joogo talbiyada koraa loo qaada labayk allaahuma labayk ayaa laleeya nacam soo ma garan ee haddaad tiraa marka xajkiiba dikriga kor baa loo qaaday ee dikri kasta kor baan u qaaday haddaad tiraahdeed ta khalad waay taas nacam oo tanaa ku qabanaysa marka irbacuu calaa anfusikum fa inakum laa tadcuuna asama walaa qaaiba walidaalika culamada shaaficiyadana sidaan bay qabaan hoos in loo dhiga dikriga dikrigan marka waxyaabaha waa dikriga sharciga kan laga hadlaya ogow waa midka nusuusta kusoo arooray wn hoos in loo dhigaa laga hadlaa walidaalika fuqahadu markay isqabsanayaan aamiinta oo kale gayri lmaqduubi calayhim wala daliin ayuu imaamkii yidhi aamiinta ma kor baa loo qaada mase hoos baa loo dhigayaa xanafiyadoo kale waxay ku doodeen in hoos loo dhiga sababtoo a ah dikri waayay dheheen dikrigana hoosaa loo akristaa culummadii kale arrintaa markay waxay uga jawaabeen waa soo aroortay dheheen in kor loo qaaday aamiinta nacam oo nebiga koro u qaaday aamiinta aathaartiina waa kusoo aroortay marka daliilka maxay ka dhigteen in kor loo qaado ayay daliil u keeneen haddii daliil loo weyn lahaa marka xanafiyadaa ku taagnaan lahayd sawaabka nacam hoos in loo aqriyay ahaan lahayd soo ma garanin marka wixii adiga aada kor u qaadayso daliilaaba kuu sheegayo wixii kale hoos iskaga dhig nacam laba qof marka hadday mas'ale ku doodaan oo ay yiraahdaan laba qof hadday mas'ale ku doodaan oo mid uu yiraahdo aniga dikrigan kor baan u qaadayaa mid hadduu dhaho yacnii war dikrigan hoos nooga dhig mid kale uu yiraha maya kor baan u wadana yaa daliil laga rabaa marka kan dikriga kor u qaadayaa daliil laga rabaa sooma fahmin dikrigana waa kii soo arooray dikri aan soo aroorin marka in dadkii lagu dhibo marka inta makaroofano cajalada inta la geliyo makaroofano kor lagu rakibo nacam oo ummadda ay ka seexo weyso nacam ayb maxay tahay nacam wadanka waxa qaatay kaasa u badan maxaasaan maxaa u yeeleysaan bidcadaa lagu gubaaya laleeyahay nacam horumadda in la dhibabaa diin laga dhigana nacam dad iska hurdaayo iyo dad jiran oo iska tacbaan ah in yani layani la dhibo eh, waxaas ilaahay subaa nabiga sal ly slam wuxuu yihi qur-aanka kor ha iskugu qaadinin walaa yajhar bacdukum bacdan bilqur-aan qaarkiin qaarka kale markuu qur-aanka akrinayo cerka haku adeedaa cerka kudhejisa kana ku dhajiya tadabur ma la helaayo nacam qur-aankii marka in kor layskugu qaadaa la diiday waxaan aad daldalaysa marka oon sooba aroorinba ka waran marka adig nacam meel cidlana waa ku dhegantaha dadkiina waa dhibaysaa weliba nacam kii soo arooro qur-aanka ilahay baa saa laleeyahy nacam ayb waxaan in ilaahay looga cabsada xadiidkan marka taas laakiin dikriga mararka qaar asagoo hoos in loo dhiga ay tahay mar kor loo qaadi kara waa jirtaa laakiin waa goormana litacliim dikri asalka ka ah in hoos loo dhigo ayaad kor u qaaday dadaad laakiin baraysaa markaas way banaan tahay taas imaamu shaafici saas uu leeyahay lidaalika waxuu ku xambaaraa xadiidka dhahayo ibnu cabaas uu leeyahay nebiga inuu salaada dhameeyey waxaan ku garan jirnay tasbiix iyo takbiir iyaan ku garan jirnay salaadda inuu nebigu ka baxo waxaan ku garan jirnay tasbiixdiisa iyo takbiirtiisa iyo imaamu shaafici wuxuu ku xambaarayaa inuu nebigu dadka bari jiray litacliim inuu usameynayo saas nacam wa ilaa hoos in loo dhigay ahayd digru in hoos loo dhigo ayuu ahaa ayb maala cumar bn khadaab oo kale waxaa dhacaysa yani ducaa listiftaax oo kale allahu akbar markaad tiraahdo wajahtu wajhi ladii fatara samaawaat hoosaa loo akhriyaa laakiin haddii qof aan aqoonin oo kale inaad barto aa rabto waxaa kor waa ugu qaadi kartaa wahaakada baabu istixbaabi ducaai ducadii sunanimadeediiba u baabihay caddaynteedii fi safari safarka dhexdiisa safarka dhexdiisa in lagu duceysto maxaa yeele safarku wuxuu madino u yahay yani ama yani waxaa badan safarka in ducada lagu aqbalo haddii ducadii maanic oonan ku qumin wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam halaatu dacwaatin saddex duco mustajaabaatun kuwa la ajiibayo weeyaan laa shaka shaki fiihina dhexdooda ma aha dacwat lmadluumi midka laga gardaran yahay habaarkiisa wa dacwatu lmusaafiri musaafirka ducadiisa allabarigiisa wa dacwatulwaalidi waalidka ducadiisa calaa waladihi oo u duceeyo ama habaarka oo habaaraba labada waa la aqbalaa waalidku yani marka waxaa weya dadoo isagu iska yani si kale yahay oo laga yaabo ilmihii inuu ku habaaray wax aynan habaarba ku mudnayn ee ilmuhu ay baarri yihiin de ilaahay taa u qaban maayo ilmaha u qaban maayo ilaahay subxaana laakiin waalidku xaq weyn buu leeyahay haddii ou habaarramo waxaa weeyaan garna uu kugu leeyahay habaarku waa la ajiibayaa ducaduna kadalika hadduu u duceeyey ilmihiisa waa kaa marka rawaahu abu daawuud wtirmidiy wa qaala xadiidun xasanu walaysa fii riwaayati abi daawuud calaa waladihi kuma jirta madluumkana waa isaguna ninka la dulmiyana waa noocaas gaalba ha ahaadee nacam xataa haddii uu gaal yahay oo aada dulmiso ou ku habaaro habaarkii waa dhacaya nabigu markuu mucaad uu diraayo itaqi dacwat almadluum buu yihi fa inahu laysa baynahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab baabu maa yadcuu idaa khaafa naasan aw gayrahum baabu bayaani maa kii cadayntiisibu u baabyahay yadcuu ou ku duceysanayo idaa khaafa haddou ka cabsada naasan dad aw hayrahum ama heyrkood ou ka cabsado dad ama dugaad baa ka cabsatay wax kale maxaad akhrisanaysaa marka nacam sunnadii baa laga barinaa can abi muusa ashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa khaafa qowman qolaha hadduu ka cabsado qaala wuxuu dhahayay allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim sideeudhahaintaas yar allaahuma yaa allahu allow inaa anagu najcaluka adiga ayaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntoodaan ku yeelaynaa ilaahu iyaga dhuuntooda ayaan ku yeelaynaa adiga naga qaba waay naga qaabil wanacuudu bika ilaahu adaan ku magangelaynaa min shuruurihim shartoodaan kaa magangelaynaa rawaahu abu daawuuda wanasaa-iyu biisnaadin saxiixin allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim dadka waxyaaba waxay iska akrisanayaan marka waxba aan kusoo aroorin waxaa dhici karta in la yiraahdo qur-aankaas akriso kaas da akrisato kaas waxaa loogu talagalay dugaaga kaas waxaa loogu talagalay yani eh, gaalada kaas waxaa loogu talagalay xaakimka kaas waxaa loogu talagalay tuugada midba yani wax unbaa layskaga sheegaan waxayna waxaa weeyaan meel asal isali raad midna ma laha waxa dhan waxaa kaaga filan wax laga cabsado dhan kan allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim baabu maa yaquulu idaa nazla manzilan baabu bayaani maa kii cadayntiisii uu baabyahay yaquulu ou dhahayo idaa nazla hadduu dego manzilan makaanu degin meel buu degay muxuu dhahayaa marka can khawlata binti xakiimin radia allahu canha qaalad waxay tidhi samictu rasuula allahi rasuulkaan maqlay sala allahu alayh ali w slam yaquul isagoo leh man nazla manzilan ninkii dega meel waa safraayey meel buu ku furtay u degay uma qaala yiraahdo acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq acuudu bikalimaat illahi ilaahay kalimaadkiisaan magangelayaa attaamaati ee dhammayska tirnaa min shari maa kii shirtiisaan ka magangelayaa khalaqa uu abuuray lam yadurahu ma dhibo shay-un wax ma dhibaan xataa yartaxila ilaa uu ka rarto min mansilihi meesha uu degay daalika kaagaas ah ilaa uu ka rarto waxba ma dhibaan mas masna ma dhibo bahalna ma dhibo tuugna ma dhibo ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya dhowr waxyaabood shay waxa ay tahay magangalka isticaadada waa la suneeyaa waxa ilaahay laga magangelayana waa shar shar haddii aada maqashana waa laba shay xanuun iyo sababkii keenayo aalaam aalaamun wa asbaabuhaa waay cuquubo xanuun iyo sababteeda waay sababtii kuu keeni lahayd laftirkeeda xanuunka unbay ka mid tahay taas baa ilaahay la isticaadada waxay u baahan tahay cid la magan galo waxa la magangelayana waa ilaahay ama magacyadiisaa la magangela ama tilmaamihiisa xadiidkanna wuxuu daliil u yahay ilaahay kalimaadkiisa kalimaadka ilaahay makhluuq inaynan ahayn maxaa yeelay makhluuq wax ilaahay abuuray isaga wax la abuuray lama magan galo kacbada lama magan galo nebiga lama magan galo waalid lama magan galo waa kaamir naam ee waxaa la magangelayaa waa waxaan makhluuq ahayn sidaa darteed kelimaadka ilaahay mar haddii la magan galay kelimaadka ilaahay makhluuq ma aha marka sidaa darteed qur-aankan makhluuq ma aha marka qur-aanku makhluuq ma aha waa kalaamullaahi waa kalaamka ilahay marka waa magangeli kartaa acuudu bikalimaati illaahi acuudu bilqur-aani waa dhihi kartaa ila makhluuq ma aadan magangelini makhluuqa in la magan galaana ma banaana jinniga oo kale in la magan galaa ma banaana oo carabtii hore waxay samay jireen markay meel degaan ayagu saan oo kale markay meel degaan waxay dhihi jireen acuudu bisayidi hada alwaadi midkood wuxuu dhihi jiray waadigan jinniga joogo odaygiisaan magangelayaa min sufahaa'ihi baan ka magangelaya kuwiisa yacni doqomada oo xaleynaya nacam odaygii la magangalay markaasu wuxuu leeyahy kibir ayuu ka qaadi jirayo qad sudna aljinna waalinsa jin iyo insiba anaa haysta dhahaya markaas ee jinnigiina oday buu u yahay nacam insigiina waa kaas magangelayaba nacam waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum raaqa sidaa darteed dadka marka yani jinniga magan galo oo yani jinniga waxau dhaho yeelo oo caafimaadkiini cudurkiini waa la arkay caafimaadkiini keena iyo waxa lamidkaa yiraahdo jinnigay caabudayaan nacam jinniga ayay caabudaan marka dadka jinniga caabudaa way fara badan yihiin nacam dadkan marka mingiska ama booranaha iyo waxyaabahaas yani tumo ama yani ku shaqaystaa jin bay caabudayaan waa cibaado waxay sameynayaan ayb min shari maa shay shartiisaan ka magangelayaa khalaqa ou abuuray sharta marka ilaahay ou abuuray hadda shartan laga hadlayaa waa caamba wax kasta ou abuurayee shar leh waa caam laakiin loo jeedo yacni wax allaala wixii uu abuuray ee shar leh baa laga laga wadaa ilaa wixii uu abuuray oo aan shar lahayn see adi ilahay uga magangelay nebi maxamed sala allahu alayh ali wasalam shar ma leh eh, malaa shar ma leh lagama magangelaya ilaahay subxaana wa tacaala ibnulqayim saasuu leeyahay nacam min shari maa khalaqa wixii adiga aada shar ku abuurtay way nacam kuwaasaan ilaah kaa magangela dhammaantood hay shartuna waxay ku jirtaa makhluuqa ee sifada iyo yani ficilka ilaahay ee abuurista shar kuma jirta iyada nacam ee ilaahay mogta waxgu abuurayaa shaygii uu abuuray ayay sharta ku jirtaa amaa ficilka ilaahay ee ah yani inuu wax abuuraayo qof shar oo kale ilaahay abuurista uu abuuraayo kale abuuristaas xikmadaa ka dambayso iyada ma shar ma ahan iyadan marka walidaalika waxaa la yihahdaa caqiidada marka laga hadlay alkhalqu gayru lmakhluuqi waa kala duwan yihin makhluuqa waa waxaan sharta ka samaysan ibliiskan oo kale ibliis oo kale shaydaan oo kale iyo wixii sharciga ku jirto kale weyaan amaa abuurista ilaahay wax walba ilahay isagaa abuuray khayr iyo sharba abuuristaas khayr iyo sharba oo abuuray xumaan iyada maahan xikmadaa ka dambaysa lam yadurahu ma dhibayo shay-un waxba ma dhibayo xataa yartaxila ilaa ukararta min manzilihi meeshaas uu dego daalika kaagaas rawaahu muslim marka ayagu waxay dhihi jireen jiniyay magangeli jireen maxaa loo bedelay ilaahay inaan magangalno galno islaamku saas u fiican yahay marka walidaalika waa inaan ilaahay ku shukrino nacam hadduu islaamkiina ku waafajiyo tawxiidkiina oo ku fahamsiiyo ilaahay yani shukri aad iyo aada u weyn marka nagu leeyahay nacam ayb oon la koobi karin wacan ibni cumar radia allahu dadaa yani oo dhan yani waxay wax ku magan galaan ma haystaan fiiri xataa dad muslimiina jira noocaasa nacam yani dad maanta waxaa jira muslimiina oo maca daalika yani aan ilaahay ku xirnaynba oo waxaad arkaysaa marka waxaa weya marfash buu iska fadhiyaa qur-aan ma akhristo ma dhagaysto qur-aan salaad ma tukado jamaaco kuma tukado dikri warkiis daa qaadkaas uu cunaayo iyo heestaasa u shidan nacam de shaqsigaas soo wax badan baa ka hadlaysan soo maha nacam wax badan baa ka hadlaysan jinniga iyo shayaadiintuna marka waa kusoo degdegi og yihiin nacam walidaalika waalida iyo yacni shidada iyo dhibaatada iyo walbahaarka waxaa keenayaa waa shaydaanka kugu tasalludo masaajidan marka lasoo aadayo jamaacada loo soo aadayo wanaag dan badan ayaa adduunyada kugu jirta xataa aakhira iska daaba wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safro faaqbala leylu habeenkii uu soo qaabilo qaala wuxuu dhahayay yaa ardu dhuley rabbii rabbigay iyo warabbuki adiga rabbiga allaahu alla weeyaan ani adiga allah rabbi noo ah adiga rabbigaa ka ku abuuray waa allah ana ka abuuray waa allah acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa min shariki adiga shartaadan ilaahay ka magangelayaa wa shari maa fiiki waaa kugu wa shari maa kii shartiisa fiiki dhexdaada ahaaday baan ayaan alla ka magangelayaa wa shari maa kii shartiisa khuliqa la abuuray fiiki adiga dhexdaada lagu abuuray wa shari maa kii shartiisa yadibu ku kutubaayo ku soconayo caleyki korkaaga intaasoo dhan baan ilaahay ka magan acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa min shari asadin min shari asadin libaax shartiis wa aswadin iyo ku madow shartiis jinni waa ama wa aswadin shaksiga dhanaa loo jeedaa wa aswadin iyo wax mukul leh mukul yani muuqaal wax kastoo muuqaalba leh hay wasaa nacam min shari asadin asad shartiisa libaax waaswadin shaksi shartiisa wa min alxayati abeesadii sharteedii walcaqrabi dibqaloocii shartiisii wa min saakini ilbaladi iyo beledka kuwa degan jinniga beledka degan shartooda wa min waalidin waalid iyo wamaa walada iyo wuxuu dhalay ayb ibliis iyo shayaadiintii marka waalidin wamaa walad waa ibliis iyo shayaadiintiisana waa kaa magangelayaa ayb sidaan buu nabigu dhihi jiray rawaahu abu daawuuda walswadu ashaksu waay yani muuqaalka wixii muuqaal leh qaala alkhaaabiyu wasaakin lbalad hum ljinu weyaan aladiina kuwaas oo hum iyaguba sukaanu lardi dhulka kuwa degan ma arkayna anaga marka inahu yaraakum huwa wa min xayu laa tarawnahu qaala waxuu yihi walbaladu min alardi walbaladuna min alardi walbaladu min alardi maa weeyaan kaana ahaaday mawa alxayawaan xayawaanka yacnii meesha uu dunmo makaanu dumankiisa wa min saakini lbaladi yani walbaladu min alardina waxaa laga wadaa buu leeyahay xayawaanku meesha uu galo oo u dunmo waa iska degmada un hadda beled wain lam yakun fiihi binaaun un dhismabayaanay ku oolin wamanaazilu guryaba yaysan ku oolin yani waa kule beled waxaa la yidhahdaa meesha xayawaanka uu soo galo oo ku hoydo oo dhan waa beled ama ha dhisnaato ama yaanay dhisnaanin qaala waxau yihi wayaxtamilu waxaa suurtagala ah ana almuraada bilwaalidi ibliisu in loo jeedo wamaa waladana ashayaaiinu baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri fi rujuuci ilaa ahlihi aadaabta safarkan weli ku jirnaaye baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri musaafirka dedejintiisa sunnanimadeediiba u baab yahay fi rujuuci noqoshada uu soo dedejiyo ilaa ahlihi oo usoo laabto ninka musaafirka inuu soo noqoshada oo ehelkiisa usoo laabanayo inuu soo dedejiyo oo dhaqsaba ehelkiisa oo ugu laabto idaa qadaa xaajatahu dantiisa hadduu dhamaysto haddii uu dantiisa dhammaysto ayb oo ehelkiisa inuu dib ugu laabto hadduu dantiisa dhammaysto inuu iska maqan yahay ma aha ayb maxaa yeele waxyaaba badan bay uga baahanayaan oo isaga looga baahan yahay baa jirto marka dadka bacdinaas waa bacdinaas waxaa eh, dhacayso inay in badan iskaga maqnaadaan haddana yacni eh, laga yaabo inay leeyihiin yani in badan afar bilood iyo kasii badanba dacwan uga maqannahay oo kale wax lamida an waxaa dhacaysa marka yani baahi badanna markaas in loo qabo dacwadiina uu ka heli karo ama ku fuli karo meesha uu joogo baahi kalena hadda uunan u soconin taasoo kale marka waxaa wanaagsan qofkan yani inuu wixii ilaahay uu ku caabudi lahaa inuu barto meeshaas uu joogo iyo meeshii wixii u dhowna inuu yacni baro ehelkiisiina uu markaa la joogo labaatankii maalmood ragg nimankii rasuulka la joogay sala allahu caleyh waali wasalam waxay yidhaahdeen marka markau nabigu arkay inaan annaga yacni aan u hilownay guryaheennii iyo dadkeennii ordaha tagoon ordaha tagoo guryihiina aada buu yiri nabigu waa u diray guryahooda uu celiyo u diray mara ahalku yacnii ilmaha tarbiyeyntoodaa ku jirto oo diin lagu tarbiyayo xaaskii ka warqabkeedii iyaa ku jirto xuquuqdii ay lahayd oo la gutaa ku jirto iyada laftirkeeda cibaadaad badan baa ku dhex jira nacam cibaadadu hal koo dhinac keliya ma aha nacam hal dhinac keliya ma ahan sidaa marhaddii marka safarku qofka uu safraayo dan dadantaas dantaas markau dhamaystaba ha iska laabta nacam can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal asafaru safarka qidcatun qeyb weeyaan oo min alcadaabi cadaab ah yamnacu axadakum midkiin buu u diidayaa dacaamahu cuntadiisa u diidayaa wa sharaabahu buu u diidayaa wa nawmahu hurdadiisiibuu u diidayaa safarku waa qeyb cadaabka ka mid a hurdadiisi sharaabkiisi cuntadiisii ayuu u diidayaa fa idaa qadaa hadduu dhammaysto guto axadukum midkiin nahmatahu xaajadiisa oo min safarihi safarkiisa uu ka leeyahay falyucajilha u degdega ilaa ahlihi ehelkiisa u degdega markiiba muttafaqun calayhi nahamatuhu maqsuuduhu weeyaan waa ulajeedadiisii hadduu guto horaha uga laabto baabu istixbaabi lquduumi soo gelitaan sunanimadiisa calaa ahlihi ehelkiisa oo usoo galo nahaaran maalin oo usoo galaa la sunneeyaa wakaraahatihi wabaabu karaahatihi wa baabu karaahati lquduumi soo gelitaan necid la nacay fi leyli habeen loo soo gala ehelkii ligayri xaajatin xaaja la-aan iyada wax xaajaa jirin habeen in qofka uu soo dhaco habeen uu soo galo necida la nacayo lababa marka laba tarjamo sameeyey marka midna waa sunna midna waa karaaha sunnadii waa maxay maalin inaad ehelkaaga usoo gasho tan kale waa maxay karaahada waxa la nacayo habeen inaad usoo gasho cilada isagaa sheegi doona nacam haweentii laga maqnaa marka waxaa weeyaan haddii habeen loo soo galo kadis bay ku tahay nacam laba dhinacba dhib bay u tahay waxaa dhici karta iyadii inaynan isdiyaarinin oo ninkeedii aanay isku diyaarinin kow waxaa kaloo suurtagal oo dhici karto in ay istiraahdo war ninkaan m adiga miyaanu ku aaminsanaynba nacam muxuu habeen yani saq dhexe usoo galay nacam adoo ku tuhmaa nacam ayb waxyaabo kale iyo xumaan iyo kugu tuhmaa waa isdhihi kartaa calaaqadii baa ku xumaanaysa nacam waa la joojiyey marka maalin cad yani maalin cad tuhunkaas waa ma jiraayo dabcan adoo gurigiisa maalin iska soo galo iska yimaado tuhunkaa ma jiraayo dabcan iyo marka inay isdiyaariso haweentii marka ay sii diyaariso marka waxaa weliba wanaagsan waqtiga uu soo galayo iyo xilliga u soo baxayo inuu usheego nacam oo ogeysiiyo can jaabirin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxau yihi idaa adaala axadukum midkiin hadduu dheereeyo algeybata maqnaanshada falaa yatruqanna yaanu kusoo yani dheelmanin yaanu kusoo guuraynin ahlahu ehelkiisa leylan habeen habeen iyounan kusoo guuraynin ounan kusoo dheelmanin ehelkiisii wa fii riwaayati ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nahaa waa reebay an yatruqa rajulu ninku inuu soo dheelmado kusoo guuray ahlahu ehelkiisa leylan habeennimo muttafaqun calayhi wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama laa yatruqu ahlahu ehelkiisii kusoo guurayn maayo yaanu kusoo yani laa yatruqu kusoo guurayn maayo waa khabarun bimacna nahyi ay laaya turuq yaanu kusoo guuraynina laga wadaa ahlahu ehelkiisa leylin habeen wa kaana yaatiihim kaana cafan kaana rasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa laa yatruqu inuunan kusoo dheelmanaynin ahlahu ehelkiisa leylan xilli habeen ah wa kaana yaatiihim wuxuu u imaan jiray qudwatan subxi ow cashiyatan ama duhurka kadib gelinka dambe gelinka dambe oo aan habeen ahayn waay muttafaqun caleyhi aduruuqu almaji imaansho weeyaan fi leyli la imaada habeenkii baabu bayaanimaa kii cadayntiisiibu yaquulu ou dhahayo idaa rajaca hadduu soo laabto wa idaa ra-aa baldatahu beledkiisa hadduu arko beledkii u ka safraybau arkay wxu dhahayaa fiihi xadiidu bni cumar baa ku sugan asaabiqu fii baabi takbiiri lmusaafiri idaa sacida thanaaya baabkii hore aaiguuna taa inuu ku daraayo intii hore wacan anasin radia allahu canhu qaal aqbalnaa maca nabiy nabigaan lasoo qaabilnay sala allahu alayh wali slam ala jirkiisa xataa idaa aan soo laabanay yani xataa idaa kunnaa markaan ahaana bidahri lmadiinati madiina dhabarkeeda qaala waxa uu yidhi nabigu aa-ibuuna kuwa soo laabanayaan nahay taa-ibuuna kuwa ilaahay usoo laabanay u toobad keenayaan nahay aa'ibuuna taa-ibuuna isku macno caabiduuna baana kuwa caabudayo xaamiduuna kuwa alla ammaanaya kuwa ammaanayaan nahay lirabbinaa rabbigeen falam yazal kama zuulin yaquulu dalika inuu sidaa dhahayo xataa qadimna almadiinata ilaa aan madiina kasoo galnayba rawaahu muslim baabu istixbaabi ibtidaai alqaadimi bilmasjidi midka soo gelaya sunna ku bilaabashadiisa sunanimadeedii ay u baab yahay bilmasjidi masaajidka oo kusoo bilaawdo alladii masaajidkaas oo fii jiwaarihi dariskiisa ah iyo wa salaatihi salaadiisa sunanimadeeda fiihi masjidka uu ku tukada ragcatayni laba ragco can kacbi bni malikin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa qadima min safarin safar hadduu kasoo galo bada-a bilmasjidi masjidkuu ku bilaabayey farakaca fiihi rakcatayni laba ragca ayuu ku tukanayo masaajidka muttafaqun calayhi muminka masaajidka noloshiisay kamid tahay nacam hay baabu taxriimi safari lmar'ati waxdahaa baabu bayaani taxriimi safari lmar'ati haweentii safarkeedii xaaraantinimadiisii cadayntiisiibuu baab yahay waxdahaa keligeed ay safarto haween inay keligeed safarto xaaraam inay tahay ayuu baabyahay baabka ama safarkaas ha noqdo safar daaco xaj iyo wax lamid a ah. ama ha noqdo safar oo iska safar le ah naam doona ha noqdo haweenta wax safar la yiraahdaba inayna safri karin maxram la-aan maxramkiina marka yaa waaye walaa yani waa yani maxram waxaa weeyaan cid aan guursan karin oo guurkeeda oo xaaraam ka yahay si abadi ah weliba si abadi ah si abad ah yani si abadi markaan leenaha waxaa ka baxaayo haweenta hadda yani waxaa weeyaan ninka maalan haweenta maalan dumaashigeed oo kale dumaashigeed ma guursa karo intuu walaasheed qabo maogtahay laakiin taxriimkaas abadi ma ahan taxriim oo mu-abad ah ma ahan hadduu walaasheed furo waa guursan karaa maogtahay kaasoo kale maxram ma aha haweenta yani dumaashideeda dumaashigeed lama safri karto m maxram uma aha maa xaaladda oo walaasheed qabana ma guursan kara maogtahay ta'biidkii weliba waxaa kusii bixisaa oo kale yani habab kale yani waxaa jira maalan yani licaan iyo wax oo kale hadday ku kala tageen taxriimku hadduu habkaas oo kale ka dhashay licaan hadduu ka dhashay maxramkuuma aha adiga labada qof ee licaan tamo haweentii maalan zinow ku tuuray markaasa suuratu nuur sida ay sheegaysa shan shantii dhaar baa la maray waa la kala geeyey weligood isma guursan karaan de qofkaas yani weligood isma guursan karaan labadaas qof laakiin maxram isku noqon maayaan haddana ma garan adu waxyaaba daabit yaraa marka ibnu xajarka u sameeya ibnu xajar alcasqalaani raximahullah fatxulbaari marka maxram walaalkeed aabaheed awowgeed waxyaaba lamidkaan oo kale ninkeedana sidoo kale maxram waa u yahay dabcan yani ninkeeda waxaa weyaan isaga zawj weyaan waa laog isna dabcan waa ninkeediiba intaa la-aanteed maxram la-aan zawj la-aan ma safri karto ilaa xaalad maahan culimmadu ay sheegaan xaaladdaas waxay tahay haweentii mathalan way islaamtay daarulkufri daar oo daarulkufri ah ayay ku islaamtay diinteedii ma ku haysa karto oo diintii baa laga fidnaynayaa waxay rabtaa inay hijrooto maxram la-aana iska safree xaaladdaas culimmadu waa ka reebeen aathaar baana loo haayaan waa haweenkii yani qaarkood yani waxaa weyaan hijradii markay usoo hijroonayeen maka ay kasoo tegaayeen maxram la aanay soo tageen qaar badan oo kamid amaxram ah. la-aan bay soo tageen qaarkood inta badan haweenka naam waxaan ujeedaa haween badan taa marka maxaa laga qaadanaya laga fahmayaa hijrada oo lagu baneeyey wixii intaa ka duwan ee cudurdaar ah haweenta iyada qof diintiisa lagu kalsoon oo caalima inay weydiisato wixii uu ugu jawaabay ay yeesho waa leedahay laakiin mas'alo mutarid oo meel walba laga sheegaa ma ahan masalada asalkeedu waa xaaraam ilaa xaaladaas ma ahan wixii xaaladaas ka baxsan waa mas'alo gooni oo daruurada in loo qadaro oo loo xadiday u baahan tahay waa nin caalima in loo geeyo caalim oo marka culamaa usuuna lama raba nacam culimada kuwa waxaa jira culamaa usuu ah oo diinta shilimaad siista nacam amaba diinta yacnii inay dadka ku dhex milmaan iska jecel nacam yani dad culamaa waxaa jira yani inay ku dhex milmaan iska jecelba dadka nacam oo waxaa weyn haweenta xijaabkan waa weynyaha iska dhig wax yaro aada xirato yaa kugu filan wuxuu leeyahay yani safar maxramkan iyo diyaaradaha ayaa ayaamahan diyaaradaha lagu safraa dhib ma lahane safarka dhan oh, waa saacad ama labe wixii labadaas maalmood la socon jira ma jireen soco uu leeyahay nacam aktharka dad haweenkeennana haddaan soomaalina biduuni maxrabay iska socdaan aktharka nacam diyaaradaad raacdo iyo baabuurkaad raacdo waxaa weeyaan ood ku safarto haween soomaali unbaa safraysa nacam sida qaalibka nacam markaa weliba yani waxaa marka maxram la-aan inay safraan ma aha diyaaraddan aada leedahay erboorkan maxramaa geynayo kan kalena maxramaa kasoo doonaya aada leedahay da wax isugu ka aadan adig ma jiraan diyaaradda haddii khadkeeda oo la leexiya ka waran diyaaraddii waa socotaa waxbaa dhacay meesha loo socday eerboodkii loo socdaa wax ka dhaceenba diyaaraddii waa la leexiyey magaalo kalea lagu hakaday laba beri saddex beri baaba la joogay hoteelaa la geeyey haweentii nacam yaa maxram u ah marka waayahay nacam waxaas marka sharciga in xagga iyo ilaalaab laga marmara ma aha marka waxaa dhici karta dadka xataa diinta fahamsanaayo inay yani iska fududaysanayan masaa-ishan haweenkii diinta fahamsanaa fududaysanayan nimanka laftirkooda ragga diinta fahamsan ee yani yani diinka wax ka fahma iska fududaysanayo xataa ayb tigid ma awoodo kan ma yeeli karisa tigid ma awoodaasa yani ma tigid ma awoodo keliya yani allahuma hadda xaala dhib badan oo qofka xaalaadka dhibka badan gaaran u leexiye nacam oo iyagu in culimo la weydiiyey u baahan yahin laakiin xaalo aan dhib badnayn oo qofkii uu ku safri karo inuu yacni tigid keliya bakiilo keliya ma fiicna nacantaas can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal ahaa tu'minu billahi alla rumaynayso walyowmi alaakhiri rumaynayso tusaafiru inay safarto masiirata yowmin waleylatin maalin iyo habeen in loo socdo ilaa maca dii maxramin maxram la jirkiis mooyaane qof maxrama inuu la socdo calayhaa iyada yani maxram u ah muttafaqun caleyhi marka yowmun waleyla iyo laba maalmood iyo laba habeen iyo saddex maalmood iyo saddex habeen iyo yani waxaa weeyaan un qeyd ma aha hadda nacam wax allaale wixii safar la yiraahdaba oo salaad loo gaabiyo waa iska safar nacam ma safri karto maxram la-aanta wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu maqlay yaquulu isagoo leh laa yakhluwanna rajulu nin yaanu la khaali noqonin bimra'atin atin haweeney ilaa wamacaha duu maxramin ilaa walxaal macahaa iyadoo la jirkeeda ou yahay duu maxramin maxramka u saxiib ilaa maxramkeeda inuu la jira maahna naag yaanu gooni kula meel kula noqonin khaali guri baad iska gelaysaa haween baad joogta gurigii ninkii iska lahaa ma joogo ama waxaa laga yaabaa inuunan jooginba eh, <coughs> ilmaheedii oo kale ma joogaan maalan inaa iskaga galgasho guryaha ma aha haddaan la joogin guryaha haween kaliya ay joogaan iska dah adiga cirdigaaga saasaa u fiican haweenta saasaa u fiican ninkana saasaa ufiican haweenta qaba <coughs> haddii kale adiga waa lagu tuhmayaa hadhow <coughs> waxaa laga yaabaa ninkii iyo xaaskiisiina inaad adiga sabab u noqoto inay ku kala tagaan banaan balaayo iyo wax tiro badan <coughs> haweenkan marka yani waxaan sidaan dhan loo sameynayna masaalixda ku jirtaa aada u badan mafaasidda ka imaaneysaana aada bay u badan tahay yani waxaan ujeedaa wax sidaan loo jidaynaya cafan waxay tahay mafaasid haddaan sidaan lagu dhaqmin mafaasid badan baa imaaneysa <coughs> walaa tusaafiru haweeneyda ma safarto <clears throat> walaa tusaafiru lmaratu haweeneyda ma safarto yacnii yaynan safrin ilaa maca dii maxramin maxram la jirkiis mooyaane faqaala lahu rajulun nin baa wuxuu yidhi <clears throat> yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina mra haweenteyda <clears throat> kharajad way baxday xaajatan iyadoo xajinayso haweenteydii way tagtay iyadoo xajinayso xaj bay aaday wa inii anugu xaj bay rabtaa yani inay tahay wa inii aniguna ugtu tibtu waxaa la igu qoray fii ghaswati kada wakada duulaankii dagaalka heblaayo heblaayo dagaalka hebel hebel la yiraahdo ayaa anigana la igu qoray oo ciidankiibaa laygu daray imaamku marka uu yani ciidanka dad ku qoro uu yiraha hebel hebel hebel bah fardu caynoo ku noqonaa dagaalka mogtahay anigiina wuxuu yihi marka ghaswo heblaayo duulaan hebel ayaa laygu qoray haweenteydiina xaj bay aaday san yeela adigina sidaan baad leedahay rasuulka ilaahay qaala nabigu waxau yihi indaliq tag adiga tag fa xuja xaji maca imra'atika haweentaada la xaji bax buu yii jihaadkii waa laga daayey ordo haweentaada lasoo xajiya ayb marka haweenkan xajka iskaga socda marka maxay yihiin biduuni maxram haween badan haday haddii haween badan ay haddii haween badan ay yihiin jamaaca hadday yihiin oo dariiqu aamin yahay iyo fuqahada waa yiraahdaan waa sax nacam laakiin daliil xoog badan ma haysata nacam haweenta inay maxram yani ku xajisa u fiican iyadoo laftirkeeda shakiga waa uga ba-a xajkuna xaj mabruura u noqona hadday maxram iyadoo wadato sidii saxda ahayd u xajiso lacag xalaala ku xajiso xajka maqbuul ba u noqonaya laakiin xaj oo iska unuxa ah iska dabawareeg ku socda nacan ma fiicna muttafaqun calayhi masalada marka nebigu nin oo uga soo qaaday uu yidhi adiga jihaadkii kasoo tag haweentaada orod la xaji mas'alo fudud miaha marka iyadana macan marka haweenku maxram la-aan iyoaanay safrin oo ha lala safro waxay kalifaysa ha kalifto marka waxaa weeyaan masalo weyn waay saa marka in loo ogaado wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wcala alih wsabi